waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun annisaa'iya waxaan soo gaarnay baabka toban iyo afreeya haadaa kanu baabu manci nisaa dumarka in loo diida baabkii ka hadlaaya weeye min dukhuuli xamaamaati sibaaxa dabaasha xamaamaadkeeda gelitaankeeda iyo wanaxwiha wixii la mid ah xamaamka horta fahmid raba xamaamka ma ahan suuligan caadiga caadigaahoo lagu xaajo guto ma ahan oo suuligaas lagu xaajo guto la galo ma ahan waa meelo qubays iyo xogaa in la isku qandiciyo iyo loogu talagalo oo badanaaba waxa weeye in lagu ganacsado bad dadaa ka faa-iidoo samaysta tusaale meeshaan oo kale waxay ka samaynayaan toban irdood oo kale oo hal hal mitir u dhaxaydo waana isku wada dhegan yihiin markaasaa qofku inta galo oo fariisto suulil waxaa jukunta maaha waa lagu qubaysana ama waa xoogaa laisku kululeyna markay xoogaa aad u qarqaraan meelaha qabow ka jiro biyo aariya u badan oo aariyo badan wato kulula lagu shuba qofka isaguna waa dhex fariisana marka meeshaanu ku jiraa tan ku xigtana qof kalea ku jira hal mitir aana udhexeeyo dhisma tan ku xigta qof kalea ku jira tan ku xigta qof kalea ku jira qofkan laftigiisa waxaa dhici karta in qof usoo galo asaga laftigiisa uu saabuun iyo marmariyo ta qof u soo galo marka haddii la yidhaha marka meeshaas gabadhi ha gasho waxaa imaanaya hadde qolka dhinaca ku xigo hal mitir waxaa dhex karta nin inuu ku jiro kan geeska kale ka xigan nin inuu ku jiraa dhacda wixii hal mitira ah u dhexeeya xataa qol xiran ma aha meeshii waa caadiya la ysku arkaa midkaan ninka la jooga oo biyaha ku shuba kaas inuu arkaa la arkaa marka cawradii la asturi karin oo waxaa imaanaya meeshii in dadki is arkaana imaanaya waa rin aada u qatar ah waa marka hore asalka xamaamka xamaamka waxaa laga keenay min alxamiima biyaha kulula la yidhaha xamiimka marka biyo xoogaa qandac ah baa lagula shubaa dadka marka hadda wuxuu ka isagu u idaafeeyey sibaaxa sibaaxadu waa dabaasha hadda marka tan wuxuu ka hadla berkadaaba la samaynaya berkad dhan oo buuxdo oo biya oo lagu dabaalana marka hadii la yidhaha dabaal hadii rag iyo dumar isla dabaasheen hadda musiibaba dhacday hadii la yidhaha xataa dumarkaniyo dhinaca dhinacaas waa rag kaliya ayada laftirkeedu xishood la taal marka berkadaha nuucaasa inay dumarku galaan waa in loo diido nabiguna wuu diiday sala allahu calay wasalam taas markaa ilaahay baaba ku mahadsanoo annaga madale dhulka iyaga waxaas laakiin wax lamid ah ama kala daran oo ka daran toban goor ayaa ka dhaca oo magaalooyinka xeebaha ku yaala ayaa waxaa dhacda in xeebahaas ay iskula dabaashaan rag iyo dumar tii nabigu diidayeyna way kasii munkarnimo badanta waana kasii fadeexo badanta waxaa la diidayaana awalba waxay ahayd waxa weeyaan in gabadhii meeshaan markay tira waa ku dabaalaan badanaaba xijaab iyo jalbaab laguma dabaasho dhar yar yar oo loogu talagalay qaadanaya markay dabaalanayaan ama dhar la-aanayba dabaalanayaan meeshiina waa badii halkaasna nin baa ku dabaalan halkaana gabadh baa ku dabaalan marka waa meel musiibo ka dhacday oo diin iyo akhlaaq iyo xushoodba ka idlaaday oo ka dhamaaday wey marka taas unbaa annaga hadda waddankaya ka dhacda ee midan xamaamaadka soomaalidu maba yaqaaniinba baabu manci nisaai dumarka in loo diido baabkii ka hadlaya haadaa maxallo min dukhuuli xamaamaati sibaaxati dabaasha xamaamaadkeeda inay galaan iyo wa naxwiha wixii lamid ah dee maaha xamaam kaliya wixii lamid aho sidii oo kale ay imaanaydo dumar iyo rag dabaalanayo is arkaya waxa weeyaan waa hadday munkarkii la diidayay nafsuhu wey can abilmaliix alhudali abilmaliix alhudali anna niswatan dumar uu yidhi dumarkaasoo min ahli ximsa magaalada ximsal dadkeeda kamid ah ximsadu waa magaalo ku taala sham sham waxaa la isku yidhahdaa suuriya iyo lubnaan iyo urdun filistiin afartaas marka la isku daraa sham la isku yidhahda afartaas dawlo waa isku shaamay isku yihiin syriya iyo lubnaan filistiin iyo urdun marka dumar oo reer ximse ka mid ah ista-danna calaa caaisha ayaa caaisho idan ka dalbaday way soo booqdeen waa soo siyaarteen markaasay yidhahdeen ma soo geli karnaa taasna waxay kutusayda akhlaaqda muslimiintu dhaqankoodu saas inuu ahaa inay isbooqdaan gabdhaha muslimaadka dadka muslimiinta sharcigu waa ogolyahay labo waxa weeye guriga qofku uu tago inuusan dalaq iska soo dhihina idan weydiisto xataa dumar kaliyo hadday ku jiraan waa inuu idan weydiisto yidhaha ma soo geli karaa akhlaaqdaas iyo dhaqankaas ayay muslimiintu iska leeyihiin anna mis watan dumar oo min ahli ximsa ka mid ah istaadana waa ka idan dalbadeen calaa caaishata faqaalat caaisha waxay ku tidhi lacalla kunna waxaad mudan tihiin min allawaati kuwa inaad kama lacalakunna waxaad mudo tihiin min allawaati kuwii inaad ka mid tihiin yadkhulna gala alxamaamaati xamaamaadka waxaweyn caaisha waa saxaabiyad waa umu lmu'miniin waa sawjadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa caalimad oo culimmadii saxaabada ugu cilmiga badnaa ka mid ah hadday soo boqdeen u yimaadeen waa inay wax tartaa in sheeko maalaa yacniya iyo la gala taas waaba munkarba haddii maxanba la galo iyo namiimo iyo sheeko aan macno lahayn laakiin waxaa la rabaa haddii laysoo boqdo in wax la lakala faa'iido wakhaasatan qofka ahlucilmigaahu loo yimid waa in wax laga faa'iido marka markay u yimaadeen islamarkiiba masale muhiim ah oo qusayda ayay ku baraarujiyeen waxay tidhi ma dhici karta inaad ka mid tihiin dumarka gala xamaamaadka saasay ku tidhi lacalla kunna ma ma ma mudan tahay oo ma dhici kartaa min allawaati dumarka inaad ka mid tihiin yadkulna gala alxamaamaat samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay ay tihi sala allahu calay wasalam caaisha yaquulu asagoo leh ayuma mra'atin islaam kasta nucer ha ahaato gabar ha ahaato garoob ha ahaato mid laqab ha ahaato mid yar ha ahaato mid weyn ha ahaato waa cumuud ayu mra'atin islaam kasta oo wadacad dhigta fiyaabaha dharkeeda fii gayri beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa meel aan ahayn faqad hatakad gabadhaasu way dilaaciday sitra maa shay asturkiisa baynahaa ayada iyo baynallahi udhexeeyey asturkii ayada iyo rabbigeed u dhexeeyey gabadhaas ayadaa dilaacday xishoodkii ayadaa ka tagtay marka fadeexa adduuniya mid aakira inay ku dhacday ka shaqayday wey saxiixun huwa xadiidun saxiix waa xadiis saxiixa akhrajahu tirmidi ayaa soo saaray wabnu maaja marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa inay xaaraam ka tahay gabdhaha muslimaadka ah inay dharkooda ku sidaan guryaha ehelkooda meel aan ahayn oo ay dhici karto cawradooda in la arko bay gabadhii tidhaahdo waxaan ku dabaalanayaa bad ama meelo kaleto lagu dabaashana taas u weeye dharkiiyay dhigaysaa ay gelaysaa biyihii marka gabadha nuucaa samayda ee meeshaas badaha lagu dabaalanayo tagta waa gabar ayadu dilaacidhay asturkii ayada iyo allah u dhexeeyey waa gabar ka shaqayday adduunka iyo aakhirada inay ku fadeexawdo wey ayadaa ka shaqayday ayadaa ka shaqayday axaadiis dhowra ayaana noocaas ku soo aroortay nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam umu dardaa gabadhii saxaabiyadda la dhihi jiray ayuu arkay ayadoo ka soo baxday xamaam markaasuu la kumay nabigu markaasuu yidhi min ayna yaa umma darda kee ka timid umma dardaa markaasay tihi min alxamaam xamaamkan ka imid markaasuu nabigu yihi waladi nafsi biyadihi waxaan ku dhaaranaa ilaaha nafsadaydu ay gacantiisa ku jirto maa min ra'atin islaan ma jirto tadacu hiyaabaha dharkeeda dhigta fii gayri beyti axadin min ummahaatihaa hooyooyinkeed hooyadeed ayaydeed guryaha waalidiinteed guri aan ahayn xadiiskana wuxuu ahaa guriga sawjkeeda marka guryaheeda gabdho dharka way iska dhigi kartaa waxay isku reebaysaa dharka caadiga ay guriga ku joogto ay ku shaqaysato guriga dhexdiisa oo xijaabkiiyay dhigi kartaa gurigeeda guriga hooyadeed gurigii wax weeyaan ayaydeed guriga aabbeheed laakiin guriga hooyooyinkeed mid aan ahayn gabadha dharkeeda ku dhigta ma jirto ilaa haddii gabar sidaas ay dhacdo wahiya tiketun kulla sitrin baynaha wa bayna araxmaan ayadaa dilaaciday astur kasta oo ayada iyo raxmaanka udhexeeyey wax kastoo asturahaa ee waxa weya gabadhaas asturayay ayadaa dilaaciday marka fadeexo adduunka inay fadeexawdo aakhiro fadeexawdo cuquubo ilaahi ka mudato gabadhaas ayadaa ka shaqayday ayadaa ka shaqayday xadiidkaasna imaam axmed aa musnadkiisa ku wariyay waana xadiis saxiixa idan marka inay gabadhii meelaha dabaasha tagto dharkeeda dhigto ay gasho waa fadeexo waa xishood la-aan xishoodkuna waa iimaan xishoodku waa iimaan nabigaa yidhi sala allahu alay waslam alxayaa min aliimaan weligaa saas daraaddeeda qofka waxaa ka celiya xumaanta wax xoobka wey iimaankaasaa ka celiya qofka munkarka inuu sameeyo oo ilaahay ka xishoonayo oo mu'miniinta ka xishoonayo oo dadka ka xishoonayo kaasaa ka celiya xumaanta qofka haddii xishoodkiisu baaba'o iimaankiya baaba'ay xumaanta markaasuu sameeya welidaa saas daraaddeeda nabigeena suubow sala allahu alay slm xadiiska bukhaariga wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluulaa idaa lam tastaxi fasnac maa shid waxaa jira nabiyaalkii hadal laga dhaxlay ummaduu kala dhaxleen ummaddan soo gaaray hadalkaas waxaa kamid mid ahaa haddaadan xishoonayn xishoodka ila qofka xumaanta ka celiya waxaad rabta samee waxay marka ku dumarkaas meeshaas ku dabaalanaya ee badaha xeebtooda iskugu tegaya inay yihiin umad iimaankii ka dhintay oo iimaankoodii ama daciifay ama baabacay oo xishoodkii ka tegey oo iimaankoodii qayb kamida ka tegey sidaas darteeday ku timid waxa naftoodu rabta inay samaydo afarkooduna dumarkaas waa dumarkii wadamada gaalada tegey ee dhaqankan ka soo arkay cadowgii ilaahay waa dumarkii dhaqankaas u tegey wadamada gaalada tegey ee dhaqankaas xun ku soo arkay markaasay wadankoodii ku tadbiiqinayaan wadankoodii intay yimaadeen ayay waxa weyn baraatiq ugu samaynayaan dhaqanka ay wadamada gaalada kusoo arkeen taas waa diin xumo waa dadnimo xumo waa caqli xumo waxa aad ku soo aragto gaalada waxa weeyaan oo xumaanta ah lama soo naqliyo haddaad marka dhex tagtay fasaaday markaad waddankaaga ku soo laabatay waa fursadaad haysatay oo markaad toobad keeni laheed laakiin adigii waa dambowday oo dhaqan xun baad soo qaadatay haddana mar kaleeto ummaddaada inaad sii fasaadido waxa weeyaan waa dembi kale iyo ciqaab kale waxaad ilaahay agtiisa uga mudanaysaa gabarh kastoo kaaga dayata oo waxa weeyaan dhaqankii xumaayaad gaalada ka keentay kaaga dayata dembigeeda waxbaad ku leedahay dembigeeda waxbaad ku leedahay ilaabaa xumaantan baray ummadana diintooda fasaada waxbaad ku leedahay diinkaana ilaahay baa ilaashanaya laakiin waxa dulloobaya waa qofkan dhaqanka xun isagu faafinaya diintu saas ku dhamaamays kuna baabi'i mayo ilaahay baa ilaalinaya laakiin waxa baaba-aya ciqaabka adduun ee ilaahay weyna ku dejinaya iyo ciqaabka aakhiro waa qofkaas akhlaaq xumada ku dhex faafinaya dadka muslimiinta ah marka qofku waa inuu nafiis naftiisa u naxo ummadda intuusan u naxin bal asagu naftaada u nax dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo xishood darro inaad badda xeebteeda dharkaaga dhigato waa arrin halaag ah macnaha waxaan ka hadlayaa kuwaas wadamada gaalada dhaqan xumada kala yimid ee badaha xeebtooda ee waan ogahay gabdhaha soomaaliyeed ilaahay baa ku mahadsan intooda badan xataa miyiga kuwa ku nool baa allaha ka dhigay inaan dhaqankaasu ka suurtaabin iska daa gabdho wadaada-a oo diin iyo akhlaaq leh kuwaas inaysan ka suurtaabin waa la fahmaya xataa gabdhaha miyiga ku koray ee soomaalida wax ka suurtaaban maaha ee waxaan ka hadlayaa ee kuwa xun xun ee fasahaaday ee akhlaaqdoodii islaamka iyo dhaqankii subanaa soomaalida labadaba lumiyey ee ka soo xambaaray akhlaaq xumada acdaadi islaamka dad cadowka ah ummadan diintooda akhlaaqdooda kulli inuu waa kuwaas waxaan markaan hadlayo ka hadlaa ee ma ahan gabdhahan wadaadada ee diintooda akhlaaqdooda ilaahay uga baqayo ilaashanaya iyo xataa gabdhaheenna soomaalida dhaqanka asal haysta ee reermiyiga xataa kama suurtowdo kama suurtade nacuudu bilahi ilaahay baa ku maadsan kuwaas fasaadana allaha toosiyo allaha hanuuniyo baabu manci nisaai haadaakanu baabu manci nisaa dumarka in loo diido baabkii ka hadlaya weye min dukhuuli xamaamaati sibaaxati dabaasha xamaamaadkooda inay galaan iyo wanaxwiha wixii lamid lamidaho sidaasoo kale keenaya gabadhii in meel dad kaleo ajnabi ka ah joogo ay dharkii dhigto oo xijaabkii iska dhigto can abilmalix abilmaliix alhudali ana niswatan ninkaasaa wuxuu yidhi ana niswatan dumar dumarkaasoo min ahli ximsa magaalada ximsa dadkeeda ka mid ah ista'danna waxay ka idan dalbadeen calaa caaishata caaisha bint abibakr sidiiq waa sawjadii nabigeena sala allahu calayh wasalam wa uma almu'miniin faqaalad waxay tidhi lacallakuna waxaa dhici karta min allawaati kuwa inaad kamid mid tihiin yadkulna gala alxamaamaat kuwaas miyaa ma dhici kartaa kuwaasaan idinkaga digayahay tir waxaana rabaa inaan idiin sheego kuwaas samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay ayuma mra'atin islaam kasta oo wadaca dhigta fiyaabaha dharkeeda fii kayri beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa meel aan ahayn xadiidkii kaleete aan akrino imaam axmedna wuxuu leeyahay guriga waalidiinteeda hooyadeed iyo ayeeyadeed iyo hooyooyinkeeda marka waxa weeyaan gurigeeda ama guriga hooyadeeda ha ahaado ama midkeed ninkeeda ha ahaado guryaha iyadu gurigay degantahay leedahay dharkeeda way iskaga bedeli kartaa jalbaabka laakiin meel kaleeto dad ka dhaxayda inay gabadhii jalbaabkii dhigto waa halaageedi wey ayuma imra'atin islaam kastoo wadacad dhigta fiyaabaha dharkeeda fii kayri beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa meelaan ahayn faqad hatakad way dilaaciday sitra maa shay asturkiis baynahaa ayada iyo baynilaha udhexeeyey ayadaa dilaaciday saxiixun xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa akhrajahu tirmidi ayaa soo saaray wabnu maaja arrimahaasna sidaan darsigeena insha alla ku qaadanay waa arrimaha keena cuquubooyinka caamka ah abaar caama inay ummadaas ku dhacdo colaad caamahon ka harin in ilaah daba dhigo cudurro khatara ilaahay inuu ku sallido dhulgariir in lagu sallido musiibooyinka caamka ah waxyaalahay ka dhashaan ugu waaweyn waa arrimaha noocaasa sidaas darteeda qof kasta oo ummadda diintooda u naxaya ummadda aakhiradooda u naxaya ummaddu amni iyo nabad nabadgelyo inay hesho doonaya ummadda ilaahay inuu masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ka dulqaado doonaya koow meesha laga bilaabaa sababkii keenay waa in sababkaas lala dagaalama waa in sababkaas lala dagaalama haddii waxawy qofka cudur uu qabo jeermiskiisii la og yahay jeermiskiina aan la dilin ee meelo kale dawo laga raadiyo weligiis dawadiisa la arki mayo marka ummaddii musiiba ku dhacday colaad baa dhacday cudur baa dhacay dhibaatooyinaa jira meelo kalena laga raadinaya laakiin meesha masaa'ibku ka imaanaya waa macaasida dunuubtan weeye saas nabigaa noo sheegay sala allahu calay wasalam inay macaasida tahay meesha ciqaab ka imaanaa ilaahay baa sheegay wama asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum ilah wuxuu le wax kastoo dhibaato ku dhacay dunuub aad shaqaysateen wey hadii ayadiiba hadda lasii badinayo oo zinadii la xayisiinayo halkee marka colaad iyo cudur iyo belo looga baxaya qof walbana ilaahay hortiisa waxa laga weydiin mas-uuliyadda intuu kuleeyay ah, nabi maxamed aa yihi sala allahu calayh wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta waxbaa la raaciyo mas-uuliyad ayaa ilaahay saaray qof walbana ilahay hortiisa waxaa lagu weydiinaya intii la raaciyey qofka ninka gurigiisa caruurtiisa waa inuu gurigiisa mas-uul ka yahy dii gabadhiisu xeebta aad bade asagaa mas-uul ka ah isagaa la raba ka celiyo hooyadu caruurteeda gabdheeda waa inay ka ceshataa waxa weyn kan degmo ka taliya ee guddoomiye degmaa degmadaas mas-uulu ka yahy ilahay hortiisaa laga weydiin doona kan gobol ka taliya gobolka mas-uulu ka yahy ilahay hortiisaa laga weydiina ummaddan qofka u taliya ummaddaasoo dhan mas-uul ka yahay ilahay hortiisaa lagu weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati marka ilaahay inuu qofku ka baqo weeye oo intaan ilaahay xisaabin oon qabriga la dhigin uu hadda naftiisa la lasii xisaabtamo ee uu waajibaadkiisa garto ee uu ilaahay uga baqo waajibaadkiisa oo uu guto